بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله نبي الرحمة ورسول الهداية سيد ولد آدم صاحب مقام المحمود صلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وعلى آله وصحابته الأخيار الأبرار الأتقياء الأطهار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ilaahay baynu u mahad celinaynaa marka ugu horaysa awalan wa aakhiranba ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ina siiyey waxa aynu ku nool nahay calafsanayno afar iyo labaatanka saacadood ee nicam ah waxaa ilaahay qur-aanka kariimka ku leeyahay wamaa bikum min nicmatin fa min allaah waxaad haysataan oo nicmo ah ilaahay xaggii unbay idinka timi subxaanahu wa tacaala cid kale oo nicmadaa idin siisay ma jirto waxaad ku nooshihiin waa nicmo ilaahay wa in tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuhaa nicmat allaahi waa mufrad mudaaf ah luqada carabeed waxaa lagu yaqaanaa mufradku hadduu mudaaf yahayna cumuum buu faa'iideeyaa nicmooyinka ilaahay haddii aad isku daydaan inaad tirisaan ma koobi kartaan baa ilaahay leeyay subxaanahu wa tacaala wain tashkuruu yardahu lakum haddaad ilaahay u shukrisaan raalli buu idinka noqonayaa lain shakartum laasiidannakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku dhaaranayaa haddii aad mahad mahadnaqdaanoo shukrisaan waxaan aan idin siiyey ee aad ku dhaqan tihiin dad iyo duunyo iyo diin iyo deegaanba aad ku nooshihiin oo nicmo ah haddaa ka mahad celisaan waan idiin kordhinayaa haddii aad laakiin ka mahadnaqi weydaanoo qof mu'minoo miyir qaba aada noqon weydo oo xumaadu u jeesatana cadaabkaygu waa adag yahay ee ogowo iskama celin kartid baa ilaahay kuu tilmaamaya waxaa ilaahay qur-aankiisa ku sheegay dadka ilaahay intaa u mahad celinaysa nicmada uu siiyey inay aada u yaryihiin yihiin wa qaliilun min cibaadiya shakuur addoommahayga in yar baa ii mahad celisa baa ilaha yidhi subxaana wa tacaala nebigu calayhi salaatu wasalaam labada gelin ducadii u akhrin jiray saydulistikfaar waxaa ka mida abuu'u laka binicmatika calaya ilaahow waxaan kuu qirayaa nicmada aada iigu nicmaysay baan kuu qirayaa marka qofku gelin hore iyo gelin dambe boqol jeer buu oran jiray subxaana allahi wabixamdih subxaana allahi wabixamdih boqol jeer buu dhihi jiray waxaa ka mid ah allahuma jcalnii laka shakaaran laka dakaaran laka rahaaban ilayka mukhbitan muniiba inuu nebigu ohan jir sal lay wasalam ilaahayow waxaad iga dhigtaa addoon aad ku mahadnaqa aad kuu xusa aad kuugu noqosho badan nabigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh micnaha meesha ku jira ee laga dhadhansanaya waxaa weeye alle subxaanahu wa tacaalaa nicamta uu gacanta ku hayo isagaa wuxuu gacanta ku hayo adduunkan waxa aad doonayso adigu qof yahow bini aadamka ah in lagu siiyo waxa aad aadna jeceshahay isla markaa waxa aad necab tahay adduunkan iyo aakhiraba in lagaa badbaadiyo aad jeceshahay kuna kuna dhibayso inay ku gaadhaan ilaahay gacantiisay ku jiraan subxaana wa tacaala cidda waxaa doonaysana ku siin kara if iyo aakhiro waa isaga waxa aad ka baqayso ama diidi daydayso if iyo aakhiro cidda kaa celin kartana waa isaga su-aal baa meesha iman karta marka ilaahay subxaanahu wa tacaala gacantiisa waxaa ku jira see looga heli karaa xoogna loogama qaadi karo xeelad iyo khiyaamana ugama qaadi kartid waxaad uga qaadi kartaa aaco iyo addoonnimo sax ah iyo cibaado iyo camal saalixa ah. baad ku helaysaa marka alle subxaana wa tacaala adduunkan markuu ina keenayey waa marka koowaadee ina kalama tashan oo ina kuma jiro qof la yidhi ilaahay uu la hadloo yidhi waa ku keenayaaye ka warran wax ka tala bixi miyuu idinku jiraa jawaabtu waa may waxaa kale oo ilaahay subxaana wa tacaala adduunka markuu ina keenayey inama ogeysiin ina kuma jiro qof ina ka mid ah oo ilaahay uu yidhi adduun baan ku geynayaayo ogow intaan ku abuuro adduunkii baa lagu keenay lagumana ogeysiin lagaalamana tashan waa lagu keenay adduunkii markii lagu keenay waxbaa ka muuqanaya adduunka guri diyaarsan baa lagu keenay samadiisii waa dhisan tahay dhulkiisii waa dhisan yahay dhirtiisii waa joogtaa aqaladii gawaadhidii badihii biyihii geedihii berrigii xoolihii waa la joogaa buurihii waxa dhan waa yaallaan beerihii qur-aanka u fiirso kitaabka iyo sunnaha waxaan kuu muuqanaya adduunka arki maysid ina albuyuuta waalashjaara kada kada uciddat lijannaati naciim weli ma aragteen guryaha dhirta dhagaxyada webiyada beeraha jannaan u diyaariyey ama waa cadaabayaa wili qur-aanka ma ku aragtani sunnaha waa maya waxaa meesha kaaga soo baxaya janno iyo naar cidda loo samaystay waa adiga bani aadamkaah iyo jinka weeye cid kale looma samaysan jannadan aad maqlayso iyo naartan aad maqlayso aqaladan iyo dhirtan iyo gawaaridan iyo guryahan iyo baabuurtan iyo beerahan iyo fooqyadan looma samaysan ciddan ku dhex jirtaa loo samaystay janno iyo naar sidaa awgeed ba adduunka markaad joogtid wax badanoo waxaad fahmaysaa noloshan rasmi inaanay ahayn wax badanoo aad jeceshahay adduunka inaad hesho ama lagu siiyo way adkaanaysaa ma heli kartid wax badanoo adduunka aad necab tahay ee inay kugu dhacaan ama ay kula soo gudboonaadaanna iskama celin kartid adoo necab bay kugu dhacayaan miaalu daalik waxaad jeceshahay adduunka weligaa dhalinyaro inaad ahaato ma helaysaa waayaa jeclaatid waxaad jeceshahay weligaa inaadan xanuunsan oo caafimaad qabtid aad jeclaatid waa sax jeclow ma laakiin jawaabtu waa maya waxaad jeceshahay weligaa inaadan cabsi arkin waa sax aad jeclaatid laakiin ma waa maya waxaad jeceshahay adduunka nicmo inaad ku noolaatid oo afarta jeeb kaaga buuxdo oo aadan baahan weligaa oo dhereegsanaatidoo daacsatid baa rabtaa ma helaysaa waay jeclaatid ma helaysid adduunkii waxaad nacab tahay iyo ciro iyo duqnimo weligaaba la dagaalan oo bootar iyo ismarmari oo timaha madoobe oo is adkeeyoo dhexda geejiso oo kaba buuda qaado oo kii gaboowo unbaa tahay iskama celin kartid waxaad necab adduunka inaad jiratid aad necbaatida jirada ma iska celin kartaa waa xanuunsanaysaa meeshan aqalada la dhistay ee jaamacadaha laga soo baxay dhakhaatiir wey waxaas dad baa loo dhistay waxaa adduunka necab tahay inaad dhimato aad necbaati dhimashee ma iska celin kartaa waa maya waqiila maraaq wadanna anahu lfiraaq waltafat isaaqu bisaaq dadkoo dhan hadday isuu kaa yimaadaan odayga islaantiisii isku wacnaa oo aad isu jeclaabaa odaygii sakaraadkii qabtay markaas war hebelow xaggaad nooga tegaysaa miyaan idinka tegaya waa lay wataa buu yidhi waa lay wataaye miyaan idinka tegaya waa ujeedaan waa socdaa akhraan u geeri aad necbaatid si walba u necbow laakiin ma iska celin kartaa waa maya meesha maxaa kaaga soo baxay marka gurigan aad joogtid ee aad ku nooshahay ee aad reeraha ku samaysatay ee caruuraha ku dhalayso ee aad ka shaqaysanayso ee ku cibaadaysanayso ee wax ka baranayso ma aha guri nolol rasmiga loogu talagalay nolosha nolol baa ka dambaysa wamaa khalaqna asamaa wاlarda wmaa baynahumaa laacibiin ma ujeedaa ciyaar ciyaar ma abuurin samadaad arkaysid xalay roob baa hadda inahay caawa roob ma jiro qorax baa jirta cirkan iyo dhulkan iyo waxaa ku dhex jira ciyaar ciyaar uma abuurin maa khalaqnaahumaa ilaa ilaa bilxaq xaq baa u abuuriba ilahi subxana wa tacaala laakiin ciyaar ciyaar in loo abuuriyaa u maleeyey dalika danu ladiina kafaruu kuwii gaaloobay baa saa u qaba gaaladan adduunka ad aragteen ee micnaha badan aan lahayn ee qof waliba isleeyahay ilaahu yaa ku gaadhsiiye horumarkooda xidigaha nimankaa maraya cirka siraatay nin walba tiigsuu isleeyahy waa nimankaa garanaysaanoo sharaabkooda iyo shaahooda waa khamri cuntadooda waa doofaar xaragadooda waa qaawanaansho wehelkooda waa ay jahanamana geedibay ku yihiin waa sii socdaan dadkaa jahanamo baabuurtooda iyo isku xidhiiriyey ee gurigaa jahanamo u se wabiisalmasiir alla u socda ba annagana saan ku gaari lahayn maama dhoweedo ninkan waalanaya hadda xaggan jooga wadanka qabsadee uu yidhi waa mamnuucay wixii soo geli lahaa dadka baroorta ka dhacaysa qaarkood waad yaabaysa maxaa dhacayoo qaar waxaan arkayy social mediahan ku arkayy barooranaya oo hinda ka dhacaysa maxaa dhacay ninkan waalan baad diiday meeshan aan aadno <laughs> ma ujeedaa marka weli waxay la tahay aad baan diinta loo fahmin micnaha mawduucan aan u doortay waxa weeyaan qofku raqaa'iqu lquluub diinta aqoonyahankeedu waynu ku badan yahay macaahidda jaamicaadka waa la dhigtaa dadku si fiican buu saxwada ula socdaa laakiin waxaad mooddaa haddana nuxurkii baa maqan tadayunkii meesha waa maqan yahay waagi hore marka la sujuudo jeebka caday iyo adkaar baa ka soo dhici jiray haddana calculator iyo mobil baa ka soo boodaya jeebka xagga adduunkaa loo yaro batay dadkii tadayunkiibaa yar diintii ku dhaqankeedii iyo akhlaaqiyaadkeedii iyo aadaabteedii iyo suluugeedii iyo dhaqankeedii waa yaryahay aqoontuna waa badan tahay marka bal in dadka ruuxaaniyaadka nafta lagala hadlo oo tarbiyadda lagala hadlo oo ruuxda laga dhiso oo qofku tarkiib maaragtay looga sheekeeyo aad bay u fiicanta waa tarbiyo darsigii markuu qaato wuu tegayaa isagoo aqalkiisii buu qabanayaa islaantii caruurtii buu gaadhsiinayaa waayo ruuxdii baa soo dawowday qalbiga meelaha lagu culo bay ka mid tahay sidaa awgeed ikhwaanii wa acizaa'i fillaah waxyaabaha ina haysteed arkaysaan abaaraha iyo colaadaha iyo mashaakilka iyo sicir bararka iyo wareerkan jira wax kale maaha waa dembiga ilaahay ka gelayna subxaanahu wa tacaala waa macaasida iyo dunuubta aanu ilaahay ka gelayna subxaanahu wa tacaala wuxuu odhan jiray cali bin abi aalib maa nazla balaaءun ila bidambin wama rufica ila bitawba balaaya sooma degto hadday balaayo timaaddo ama dadka ama duunyada ama deegaanka ku dhacdo waa dembi la galay un ilaahay bini aadamka ma dulmiyo dembi balaayadaana dadka lagama dulqaado inay ilaahay usoo noqdaan mooyaane subxaanahu wa tacaala awgeed baa xaalad adag baa wadcigeennu ku jiraa ummaddan makaan innaga magaca sheegata soomaaliyeed waa ummad kadeedan baana waa dhibannaha waa kadeedannaha ilaahayna ma kadeedin annaga iskadeednay ilaahayna ma kadeedin subxaanah wa tacaala wamaa dalamahum allahu walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun ilaahay cidna ma dulmin waa caadil innagaa nafteennii ilaahay ka fogaanay oo caasinimo iyo xumaan badan ku dhacnay sidaa awgeed qur-aanka markaad fiirisay ummadihii ilaahay dabargooye halaagay ummad waliba waxaa loogu dawgalay waa dembigii ay geysatay fakullan akhadnaa bidembih mid walba dembigii u galay baanu ku qabanay ilaahay leeyay subxaana wa tacaala fa man arsalnaa calayhi xaasiba waxaa ka mid aanu samada sida roobka dhagxan kaga soo sii ka qowmi caad ayaa ka ah wa minhum man akhadathu sayxa mid inta lagu qayliya qalbigu dilaacay ka qowmi amuud oo kale ayaa ka ah wa minhum man khasafna bihi alard waxaa ka mid mid aan dhulka la goynay gebigiisiiba qaaruun iyo wixii la ah ile aanu ninkii rey buu ahaa iyo maxaanku ihahdaa wixii la mid ahba wa minhum man aqraqnaa waxaa ka mida ah midaanu biyo ku maashaynayoo biyo ku hafinay sida fircawn iyo qowma luud iyo qolyo badan baa biyo lagu rogay wamaa kaana allahu liyadlimahum walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun intaa marka ilaahay ka soo sheekeeyey mid dhagax lagu dilay mid qaylo lagu dilay mid dhulka lala gooyey mid biyo lagu baaba'shay baa ilaahay wuxuu leeyahay ilaahay ma dulmin subxaanahu wa tacaala laakiin iyagaa waxaan isu geystay markii la yidhi war jooga oo muminiin miyir qaba noqda adduunka ilaahay si qumaatay ugu caabuda aakhira seegiyo iimaanlaanta iska daayo alla iyo rasuulkiisa raaca ay diideen maxaa ka dambeeyey dee waxaa ka dambeeyey maxaan ku idhaahdaa khasaare inay galeen soo ma inay khasaare galeen baa ka dambeysay sidaa awgeed baa qur-aanka markaad u fiirsato mima khaiaatihim uriquu faudkhiluu naaran falam yajiduu lahum min duuni illaahi ansaara dhibaatooyinka ummadda haysta wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfuu can kaiir biniaadamku marka inay fahmaan waa shay muhim ah sidaa awgeed inaan ka hadallaan jecel waxyaabo abwaabta khayraadka ah si khayrku inuu ku bato qofku uu meel uga qabsado uun iyo waxyaabaha mukafiraadka ah ee ilaahay dembiga ku dhaafaya subxaana wa ina alxasanaati yudhibna sayi'aat dalika dikra lidaakiriin buu ilahay leeyay subxana wa waxyaabaha xasanaadka ee wanaagyada ee ummaddu ay samaynayaan waxyaabaha xumaha ee sayi'aadka ilahay ku kaxeeya subxaana wa fadligiisa iyo naxariistiisa ibnu kaiir aayadda markuu fasiray wuxuu leeyahay ina ficla alkhayraati yukafiru adunuub assaalifa wanaagga samayntiisa ilaahay wuxuu ku dhaafaa dembiyadii hore ee qofka ka tegey sidaa ogeed ba rasuulku salawaatu wasalaamu calayhi aayaddaas waxay sababa nasuulkeeda culimmadu sheegeen ninbaa qof dumar ah oo wax ka iibsanaysaoo dukaan haystay ayay wax weydiisayo markaasuu ku yidhi kaale xaggan ka eeg xagga markay usoo saa usoo jalleecdayna dhunkashuu dhag ku siiye markuu yaro dhunkaday bay dib u booday islaantii odaygeeduna waa maqnaayoo jihaadkii halkaas ku maqnaa ninkii saxaabiga inuu meel ka dhacay buu iskartay rasuulku u tegey khalad weyn baa iga dhacay rasuulka ilaahayow salawaatu wasalaamu caleyh ummadda ruuxdeeda iyo adduunkeeda iyo diinteedaba rasuulku dawo u ahaa salawaatullahi wasalaamu caleyh rasuulku u tegey salawaatullahi wasalaamu calayhi arrintiibuu uga warramay markaasaa nebigu sal aleh ali wasalam aayaddan baa kusoo degtay aqimi salaata arafay leyli arafay nahaar wzulfa min allayl ina alxasanaat yudhibna asayi'aat dalika dikraa lidaakiriin aayaddan baa kusoo degtay in salawaadka shanta ee masaajidda lagu tukanayo wanaagga iyo xasanaadka iyo khayraadka la samaynayo mukafiraat inay yihiin ilaahay dunuubta uu ku dhaafo subxaanahu wa tacaala markaasaa saxaabigii intuu farxay oo kala batay ayuu wuxuu yidhi ilaya haadihi yaa rasuul allah aayaddan anigay keliya gu tahay soo maha rasuulka ilaahayo maya buu nebigu sal alla aleh ali wasalam maya qaala liman camila biha min ummatii ummadayda qofkii ka midoo ku camal fala taa micnaheedu maaha islaamaha inta layska dhudhunkado aan la qabin aan la tukado micnaheedu saa maaha dee waxaa looga jeeda qofkii wax ka dhacaan ila waa la gefaya in aladiina ataqow idaa masahum طaa'ifu min ashayطaani tadakaruu faidaa hum mubsiruun hadduu qofku waa khaldamayaa bani aadam way boqolkiiba boqol ma ahaanaysid mota adiga sadiduu waqaaribuu nebigu leh sal alay waslam qof qofba meel bay u joogtaa marka haddii wax kaa dhacaan toobadkeen alla u soo noqo micnuhu waa caynkasa loo jeeda eh, nebiga salawatu llahi waslamu aleyh xadiis xadiisqudsi ah oo sheekh albani saxir jaamic saqiir uu ku keenayo raqamkiisu yahay ayaa alle subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy man calima annii duu qudratin calaa makfira qofka ogaada anigu inaan awood u leeyahay inaan addoommahayga saamaxo oo dembigooda dhaafo qofka arrinkaa ogaada oo aamin oo caqiidaysta dunuubtoodan dhaafayo hafartu lah waa u dambi dhaafaya walaa ubaali maa lam yushrik bii shaya umana aabba yeelay dembigu kasta ha ku dhaco haddaanu shirki samaynin hadduu shirki sameeyo bimacnaa shirki ku dhinto xaaladiisu waa khatar soo maa waman yushrik biاllaahi faqad xarama allahu calayhi اljanna shirki hadduu ku dhinto arintu waa khatar weeyaan khatar cadiim weeyaan sidaa awgeeda markaa walaalayaal qofku wax ka dhacaan macsuum ma aha walmacsuumu man casamahu allah ilaahay qofkuu dhowraa dhowrsan laakiin qofku waxbaa ka dhacaya intaa waa gefaynaa waa dembaabaynaa sidaa awgeedba marka in bal mukafiraatu dunuub iyo qofku waxyaabaa ujuur iyo inuu shaqaysto way fiicanta qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica inahu huwa algafuuru raxiim wa aniibuu ilaa rabbikum ila aakhir alaayaat in qofka marka rabbigi u noqdo subxaanahu wa tacaala waa arrimaha muhimka aynu isu tilmaamayno waayo waxaynu sidaa u leenahay qof walboo muslim oo aan shirki ku dhiman ujeeddadiisii hadafkiisu waxa weeye adduunyadan inuu ka ambabaxo ile maalin baa lagaa kaxayn doonaaye inuu qofku ka ambabaxo isagoo ilaahay dembigiisiina dhaafay ajar badanna ilaahay ka rajaynaya subxaanahu wa tacaala nolosha qiimaheedu intaasuu ku jiraa sidaa awgeed waxaan jeclay marka inaan bal tilmaamo dhowr iyo dhowr iyo afartan xadiid oo isugu jira abwaabta khayraadka iyo mukafiraat dunuub oo nabiga ka sugan salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxaa ka mid ah albaabada khayrka towbadaa ka mid ah towbada ayaa ka mid ah addoonku inuu rabbigii u toobad keeno waayo nebigu sal lla alay wasalam wuxuu odhan jiray yaa ayuha annaas innii atuubu ila allahi fi lyowmi alla u toobad keena anigu maalintii ilaahay waxaan u toobad keenaa in ka badan boqol jeer toddobaatan jeer in ka badan ilaa boqol jeer buu alla u toobad keeni jira subxaana wa tacaala marka qofku inuu alla u toobad keeno man taaba qabla an tadluca ashamsu min maqhribiha taaba allaahu calayhi qofka alla u toobad keena cadceeddu iyo qoraxdu intaanay ka soo bixin gabal u dhac ilaahay waa ka toobad aqbalaa xadiid kale wuxuu ah muslim baa kaa soo saaray xadiid kale wuxuu ah ina allaha caza wajalla yaqbalu towbata alcabdi maa lam yuqarqir ilaahay addoonka toobadiisa waa aqbalaa intaanu addoonku dhuun yeerin naftu intaan halkaa isugu iman oo qararararaq naftu markay tidhaahdo oo sakaraadkii la gaaro xaaladaasi waa xaalad ka baxa marka qofkii dee macaasidii xumaha ku jiray markuu caafimaadka qabi toobad keeni waaye walaysat itowbatu liladiina yacmaluuna sayi'aat xata idaa xadara axadahum almowtu qaala inii tubtu اlآan maujeedaa marka lama ogola waxaasoo kale intaad caafimaad qabtid ilaahay aad ugu toobadkeen subxaana wa tacaala albaabka labaad waxaa ka mid ah oo dunuubta lagaga badbaadayo alkhuruuju fii alabi alcilmi qofku inuu u baxo cilmiga barashadiisa cilmiga barashadiisa in lagu dadaalo waa shay muhim ah dadka ahlucilmiga ee adduunka iyo aakhiro ummadda lama sinna ilahay agtiis subxaana wa tacaala inuu qofku wax barto oo markaa cilmiguu baranayo naftiisana ilaahay buu uga cabsanaya waa ku caabudaya muxaramaad iyo macaasina waa kaga dhowrsoonaya diintana waa ku difaacaya ilaahayna waa ugu dhowaanaya subxaanahu watacaala nebigu salawatu llahi waslaamu calayhi man salaka ariiqan wuxuu leey qofkii waddo qaada uu cilmi ku baranayo ilaahay wuxuu u sahlaa waddadii uu jannada ku geli lahaa waayo dee waddadiibuu hayaa soo maaha marka inaad afar labaatanka saacadood saacad ka mida ah inaad diinta barashadeeda u qorshayso dadnimadaada iyo ku jirtaa bal xadiidka rasulka sal lay slm wuxuu le in allaha yubqidu kula caalimin bidunya jaahilin biاlaakhira ilaahay waa necab yahay qof kastoo adduunka xariif ku ah sida looga shaqaysto sida wax loogala soo baxo aad buu u yaqaanaa laakiin haddana marka diinta iyo xaggeeda iyo waxbarashada loo soo dhaqaaqo wuxuu ku leeyahay aniga caamaan ahay war maxaa tanna kaa indha tiray tan indhaha ku furay tan maad caamo ka noqotid shaqaynta shilinka iyo wax ka soo saarka adduunka iyo howlaha kan madcaama indhalaa ka noqotid maxaa tanna kaa indha tire tanna indhaha kuugu furay micnaheed marka qofku adduunkaagana ka shaqayso walaa tansa nasiibaka min addunya adduunkaaga wax ka qabso oo intaad wax qabsan karta qabso aakhiradaadana wax ka qabso oo micnaheedu yahay adduunyada bidixda ku qabo aakhiradana midigta ku qabso micnaheedu saas wey oo markaa dadaal oo shaqayso waxbaro ilaahay caabud saaca bisaaca saacadba saacad bay u baahantay inta aad maqaaxiyaha in badan ka sheekaynayso hal saac baa kugu filan bal hal saacoo aad bishii maalin kasta cashar qaadatid bal ka warran adigu waadhow waxaad noqonaysaa muftiga nairobi baad noqonaysaa haddaa ku wadid marka waxaa la rabaa inuu qofku marka dadaalo oo waxbarashadii cilmiga ku dadaalo abwaabta khayrka waxaa ka mid a xuska ilaahay ilaahay qofku iyo goor xuso rasuulku wuxu ley sal lla alay slm walma idinka warramaa acmaashiina ka u khayrka badan acmaashiina kuwa u wanaagsanee u nadiifsan alla agtii allaha boqorka agtiisa ma idiin sheegaa acmaashiina kuwa ugu darajo sarreeya ma idiin sheegaa kuwa wax idinka khayr badan ma idiin sheegaa inaad dahab iyo lacag bixisaan wax idinka khayr badan ma idiin sheegaa cadowgiina inaad la kulantaanoo aad surka ka goysaanoo maxaanku idhahdaa ama iyagu idin dilaan ma idiin sheegaa haabay saxaabadu yidhaahdeen qaala dikru llaahi tacaala waa xuska ilaahay subxaanahu wa tacaala qofku inuu ilaahay xuso adoo iska soconaya adoo fadhiya adoo taagan xuska ilahay waba kugumaa subxaana wa tacaala ibnu qayim caleyh raxmatullah wuxuu odhan jiray dikriga iyo xuska qofku alla xusayo aqaladaa ilaahay malaa'igtiisu guryo uga dhisaysaa hadduu joojiyo dhiska aqalku waa ka joogsanaya hadduu wadana aqalka waa loo dhisaya marka dikrigu waxyaabaa ugu muhiimsan buu ka mid yahay qalbigu ku qaboobo xusuustu ku hagaagto xifdiga lagu helo ilaahay kugu barakaynaya subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid ah abwaabta khayraadka istinaacu lmacruufi waddalaalata cala alkhayr in wanaagga la sameeyo dadkana wanaagga la tuso kullu macruufin sadaqa macruuf kasta iyo wax kastoo wanaagsan oo aad samayso waa sadaqo waddaallu cala alkhayri ka faacili qofka khayrka sameeyaa qofka khayrka qofka tusiya qof sameeyuu la mid yahay maujeeda qof sameeyey ayuu la mid yahay imam buhaari baa soo saaray xadiika sidaa awgeed xitaa walaalkaaga muslimka oo markaas ka hor timaadaan adoo ilka caddaynaya oo dhoolla caddaynaya oo qoslaya aad salaantid waa sadaqad buu nebigu sal ly slm tabasumuka fii wajhi akhiika laka sadaqa sadaqad bay kuu tahay buu nebigu yuri calayh salaatu wasalaam infaaqa iyo deeqda iyo waxbixinta iyo qaraabo xiriirinta iyo sadaqada iyo waxbixintuna infaaqay waxay ka mid tahay waxyaabaha macruufkae waaweyn ee la agti lagah subxaana wa tacaala qofku helayo waxaa ka mid a ah abwaabta khayrka fadlu dacwati ila allah in dadka diinta alle loogu yeedho fadliga ay leedahay qofku inuu fahmo daacigu labu u qaybsamaa mid waxaa la yidhahdaa daaci ila allah midna waxaa la yidhahdaa daacin ilaa nafsih mid ila allah baa la yidhaahdaayo dadka wuxuu ugu yeedhayaa ilaahay dartii iyo diinta alle inay kor noqoto ujeeddo kale kama laha midna daaci ilaa nafsii baa la yidhaahdaayo naftiisu dadka ugu yeedhayaa waa sheekh ha la yidhaahdo aqoon buu yaqaanaa war ninkuu aftahansanaa war muxuu wax bartayey ha la ammaano ha la wadwado ha la bunbuniyu isleeyah ujeeddadiisu waa intaa maqsuud kaleba kama laha marka daaciga quman ee ilaahay yaqaan noqotid baa wanaagsan man dacaa ilaa hudan kaana lahu min alajri qofka dadka hanuunka iyo wanaagga ugu yeedha ajarka qofku u yeedhay ajarkiisa buu yeelanaya iyadoo kaa loo yeedhayna ajarkiisii aan waxba laga nuqsaaminaynin buu nebigu yidhi salawaatu wasalaamu calayh ma ujeedda waxay kutusinaysaa waa nicmada islaamka iyo sicadiisa intay la eg abwaabta khayrka waxaa ka mida walaalayaal ajarka alamru bilmacruuf wanahyi can lmunkar in dadka wanaaggana loo sheego xumahana laga celiyo haddaan dadka xumaanta laga celin wanaaggana loo sheegin ummaddu qalbigay ka dumayaan qalbigu hadday ummaddu ka duntana adduunkooduna waa dumayaa diintooduna waa dumaysaa waas raacaysaa kala hadhi mayso in dadka marka wanaagga loo sheego xumaha laga celiyo badbaadada ummaddaa ku jirta qofkii munkar arka man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadih gacantiisa haddii aan dhibaata ka imanayn wax kaga qabto ama carabkiisa waxa kaga qabto ama qalbiga ha ka naco ayuu rasuulku leey salawatullahi wasalaamu calayhi iimaanka ka ugu daciifsani kaa weeye buu nebigu leey wasalaamu calayh waxaa ka mid a abwaabta ajarka iyo khayrka lagu helayo ee naftuna ku kobcayso qiraa'at lqur'aani alkariim qofku inuu qur-aanka ahriyo hadda jaamicaad baa la dhiganayaa iskuullaa la dhiganayaa madaaris qur'aan baa la dhiganayaa macaahid baa la dhiganayaa waxaa laga yaabaa qofku inuu maalintii inna kalaaskuu fadhiyaa oo jaamacaddii maadiga ahayd ama tan diinigu dhiganayaa inna maxaan ku idhahdaa waxbuu xoogsanayaa qur-aankii oo akhrin lahaa ee wardiga ahaa ee joogtada ahaa ee maalintii inuu waxa raatiba akhrista la rabe meesha waa ka baxay ilaa man raxima rabbi qofu alla u naxariistay mooyaane in qofku maalintii ugu yaraan juz qur'aana uu akhriyo ugu yaraan si aad bishii qur-aanka mar u dhammayso nebiga calayi slatu wasalaam habeenkii la guuraysiiyey ama la dheelmiyey waxaa la tusa nin fadhiya nina uu dul taagan yahay oo ninka taagani dhagax weyn labada gacmood saa ugu hayo ka fadhiya oo madaxa kaga burburinayo markuu dhagaxu xaggaa u dilindiloodo oo uu ninku tagoo dhagaxa soo qaato madaxiisii burburay waa laysku soo celinayaayo si wacan buu noqonaya madaxiisii siduu ahaa jibriil markuu weydiiyey waa maxay arrinkan waa qofkii intuu qur-aanka bartay ka seexday aan ku cibaadaysanaynin iirso salaadii ka seexday ee aan ku cibaadaysanayn qur-aankii cadaabulqabrigaasuu leeyahay in marka qofku qur'aanka wardi uu samaysto u gaar ah oo maalintii hal jusa ah qur-aanka inaad ahriso xitaa hadday kuga adagtay hal fadhi inaad jus ku ahrisid isku day inaad salaadaha hortooda ama dabadooda marba qayb ahrisid si aad u dhammaysidba juskaa maalintii waayo qur'aanku maalinta yowmlqiyaama iqra'u lqur'aana fainahu ya'tii yowma alqiyaama shafiican liasxaabi war qur'aanka ahriya maalinta yowmlqiyaame qur'aankan masaaxifta ku qoran ee xuruufta ah isagoo muuqaal leh oo hadlaya oo muuqaal leh buu aakhiro isa soo taagi doonaa markaasuu odhanayaa ilaahayow addoonkaa adduunka intuu joogay anuu igu mashquulay maruu ibaranayo maruu dadka barayo maruu kugu cibaada ahaan i akhrin jiray intaba maanta anaa haysta ergakaagaa ilaahu ii sii ilaahu maanta ii sii anaa ku baryaya rabbiyo kaasi nama dayicin ku noolaa baa la odhanaya qur-aanku odhan doonaa marka aakhira dad rumaysanoo islaamana waynu nahay arrintaa nabigaan inooga sheekay sal lay slam isagoo suuratulbaqara iyo aali cimraan ay qur-aanka hogaaminayaan suuradihii kale ay daba socdaan bay aakhira iman doonaan buu nebigu yuri alayh salaatu wasalaam wallaahi waa arki doonnaa billahi alcaiim waa arki doonnaa waxaa la marka maalintaasi qur-aanka inuu xujo kugu noqonin ee adiga uu xujo kuu noqdo abwaabta khayraadka waxaa ka mid ah qur-aanka barashadiisa ayaa ka mid ah qur-aanka barashadiisu dadka qaar baa waxay u haystaan in ay tahay maxay codka keliya oo isagoo aan tajwiidba ah aan garanaynin buu cajalada meelaha ka dhegaysanayaa markaasuu u haystaa inay tahy mid baa af carabiga inuu baxsan yahay laga yaabo wuxuu rabaa inuu qur-aanka keligii macallin aan isbaro waxay yidhahdeen mid baa qur-aanka anaa isbaraya yiri macallin uma bixin dabeetana kor buu ka soo bilaabayo aliflaamimyadu soo maray alamtaruu soo gaaray alamtaru wuxuu u qaatay tii hore ku socodsii aliflaam tara kayfa facala rabbuka alamiimyadiibu ku socday mogta alamiim iyo alamiim rai buu soo socday am alamtaradii a iyo lamimim iyo tara wey sooma alamiim tara kayfa facala rabuka man kana kitaabuhu shayku kana khaطahu akar min sawaabi qofka kitaabkiisa uu sheekh u noqdo gefkiisa muxuu ka badanaya sixiisa ka badanaya inuu qofkii qur-aankii barto oo macalimiinta qur'aanka ilaahay u furay ilaahay baa furo qur-aanka ee uu furay inuu qofku ka barto oo lisaankiisa qur-aanka saxo weeyaan khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama waxaa idinku khayr badan qofkii qur-aanka bartay oo dadka baray ahlu lqur'aani ahlu llahi wa khaasatuh dadka qur'aanka yaqaana ehelka u ah waa dadkii ilaahay ilaahayna u go'aya u gaarka ahabu nebigu yuri alayh isalaatu wasalaam iska ilaali nin ahlu qur'aan ah ha ka daba hadlin inagu soomaaliya wa iska daba hadalnaa mogta waa isxamanaayo wa isxaasidnaa ha xaasidin ha ka daba hadlin ha juqajuqaynin warmaha malaa'igtaa kugu dhacaya wallahi warmihii malaa'igta intay kugu dhacaan meelaad marta lagu arki maayo adduunka iyo aakhirada hadhow waxaad oranaysaa xaggee laga layga gaare waa iska fiicnaaye dee yaa ku yidhi isku taataaba awliyada ilaahay adiga isku taataaba yaa ku yidhi iska hubi marka waxaa ka mida albaabta albaabta khayrka salaantaa ka mida innaga de salaantii waa la fiican ya dadku issalaamayan laakiin haddana maalmahan dambe sidii hore ma ah haye iska horan see leeyahay haye ma la fiican yahay asalaamu calaykum taa horaysa marka hore iska waran iyo mala fiican yahay waxaad doonta hadhow ku hadal af ingiriisi af soomaaliya af carabiya laakiin marka hore asalaamu calaykum anaad tidhahda waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha halkaa micno weyn baa ku jira dadka marka aad laydin salaama ilaahay leeya subxaana wa tacaala salaanta intuu qofku ku yidhi in la mida dheh maala wuxuu ku yidhi asalaamu calaykum waraxmatullah wacalaykum asalaam waraxmatullah dheh ama intuu ku yidhi ka badi wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu dheh laakiin in ka yar ha dhihin mujeeda in ka yar inaad tiraahdeed waa khalad weeye arrintaas waa khalad marka assalaamu calaykum salaamun calaykum salaaman inta waa laisku salaami karaa waa kaas rasuulku sal alay wasalam xadiid kale wuxuu le ina min muujibaati almaqfira badl asalaam waxusna alkalaam dembiyada waxyaabaha ilaahay uu ku dhaafo waajibiyey waxaa ka mid a salaanta bixinteeda iyo badinteeda iyo hadalka wanaagsan oo dadka lagula hadlaa ka mid ah xadii sanadkiisi maqaal ku jira wuxuu leeyahay rasul sal lay waslam maa min muslimayni yaltaqiyaani fayatasaafaxaani ilaa gufira lahumaa qabla an yatafaraqaa ma jiraan laba qof oo intay kulmaan oo muslimiina isgacan qaadaya hadday isgacan qaadaan ilaahay dembigooda waa dhaafaa xadiid kalaa jira isagoo saxiixba ah markay isgacan qaadaan muslimiintu labadooda gacmood inta udhaxaysa dembiguu saa uga hoobanayo maxaan uga daadanaya dembigii markaa ay galeen xadiid kalaa jira sanadkiisi maqaal ku jiro man bada'a bilkalaami qabla asalaami falaa tujiibuu qofka hadal bilaaba salaanta ka ha u jawaabina ha u jawaabina ka aamuso marka aadaabta salaanta in la barto waa shay muhiim ah waxaa ka mid ah abwaabta khayrka almaxabatu lilaah fillaah ilaahay darti laysu jeclaado waxyaabaha kale saaxiibka adduunya wuu iska go'aya alakhilaau bacduhum libacdin yowmaidin bacduhum libacdin cadow dadkan adduunka saaxiibada ku ah qaarkood qaarka kale aakhiro col iyo cadaawo daahi go'ay bay noqonayaan dadka ilaahay ka cabsada subxaanah wa tacaala marka ilaahay dartii oo laysu jeclaado oo laysu xidhiidhiyo weeyaan oo maxaan idhaahdaa ilaahay dartii subxaanahu wa tacaala dadku ay u walaalo u noqdaan rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu tilmaamay ina allaha tacaala yaquulu yowma alqiyaama alle wuxuu odhan doonaa maalinta yowma alqiyaame ayna almutaxaabiina bijalaali meeye kuwa aniga weyninkayga dartii isu jeclaa alyowma udiluhum fii dillii yowma laa dilla ilaa dillii maantaan u hadhaynayaa harhkayga riwaayad kalea sheegtayoo waa carshiga harhkiisa ilaahay u hadhayn doonaa maalin aan harhjirin buu nebigu leey salawaatu ullaahi wasalaamuhu caleyh xadiidkaaynu ka warramay abwaabta ajarka waxaa ka mid ah ziyaabatulmariid qofka buka oo lasoo booqdo waxaa rasulku sal lay wasalam maa min muslimin yacuudu musliman mariida ma jiro qof muslima oo qof muslimoo buka soo booqanaya aroor gelin hore ilaa hadduu soo booqdo waxaa u duceeyo ilaahay dembidhaaf u weydiiya toddobaatan kun oo malag inta uu galabtii ka gaadhayo haddii uu ku laabto gelinka dambena toddobaatan kun oo malag baa u ducaynaysa oo ilaahay dembi dhaaf u weydiinaysa intuu waaga ka beriyo wa kaana lahu khariifun fi ljanna jannadana dee wuxuu ku leeyahay doog iyo barwaaqaya khayr mid ku dhex sugan buu noqonaya xuquuqda la ysku leeyahay bay ka mid tahay oo maalinta aakhiro xitaa ilaahay uu ka doodi doono dadka ula hadli doono yabna aadam maridtu falam tacudnii ina aadano waan xanuunsaday imaadan soo booqan baa ilahay aakhiro ku odhanaya ilaahw see kuu soo booqdaa rabbulcaalamiin baa tahay addoonkayga hebel baa xanuunsaday haddaad soo booqan lahayd lawajadta daalika cindii arrintaa abaalgudkayga abaalgudkeeda agteedaad ka heli lahayd ibni aadamoo waan harraaday imaadan waraabin ilaahu see kuu waraabiya rabbulcaalamiin baa tahay addoonkaygiibaad harraadayoo biyo ma siinin haddaad siin lahayd abaalgudkeeda waa iga heli lahayd addoonkaygiiow waan baahday waxba imaadan siin see ilaahu kuu quudiya adaa wax quudiya rabbulcaalamiin ah addoonkaygiibaa baahnaayo ood maqashay waxba maadan siin haddaa siin lahayd abaalka waan ku siin lahaa ajarkeeda ibna aadanow waan dharkiibaa iga dhammaaday waan araday imaadan arad bixin sidee ilaahw kuu arad bixiyaa adaa rabbulcaalamiina addoonkaygiioo dharkii ka dhammaadeen baad ogaatay ood maqashay ama ku weydiistay ma aadan u gadin ma aadan arad bixin haddaa u samayn lahayd abaal markeeda agteedaad ka heli lahayd buu alla odhanaya subxaana wa tacaala marka in xuquuqda muslimiintu isku leeyihiin in la fahmo abwaabta khayrka ka midta abwaabta khayrka waxaa ka mid a musaacadat nnaasi fi deyn dadka in deynta lagu saacido bimacnaa qofku hadduu daymoobo in deynkii laga bixiyo man yasara calaa mucsirin qof deymaysan oo deyni cuslaysay qofka u fudaydiya wuu ku lahaa waa ka saamaxay ama waaba ka bixiyay iyadoo lagu leeyahay yasara allahu calayhi fi dunya waalaakhira if iyo aakhiraba ilahay baa u sahlaya xadiid kale wuxuu tilmaamay nebig sal la alay ali waslam qofka dayn leh oo qof ku leh muddana dayn ku uu daynka ku leeyahay ee uu ka sugayo sanad hadday tahay bilo hadday tahay intaa uu daymiyey in la ah ayaa ilaahay agtii u qormaysa subax kasta inuu sadaqaysta kun shilin buu ku daymiyey toban kun buu ku daymiyey intaa qofkan aad daymisay subax walba ilaahay agti iyadoo sadaqaa bay kugu dhacaysaa kownka ilahay bay kugu dhacaysaa uu ku bixin waayo aad u kordhiso buu nebigu yihi calayh wasalaam labanlaabkeed maalin kasta adoo sadaqaystaybaa akownka ilahay kugu dhacaya subxaana wa taala haddii lacagtaada un cafi laguma dhin way kuu taallaa usugiddaad u sugayso ah iyo jaaniska aad walaalkaaga muslimka ee ku siin waaya aad u sugayso ah, ilaahay wuxuu kaaga dhigay intaad ku leedahay labanlaabkeed inaad maalin walba sadaqaysanayso ma ujeedaa waxyaabaha inay ganacsatadu fahanto la rabo ina tujaara hum lfujaaru yowma alqiyaama buu nebigu yidhi ganacsatadu aakhiro kuwa dembiye waaweyn bay noqon doonaan ilaa qofkii alla ka cabsaday oo wuxuu iibinaya run ka sheegay oo xalaasha iyo alla kacabsiga ku ganacsaday mooyaane kii kale aakhiro waa loo baqaya micnu waa saas waxaa ka mid a abwaabta khayrka assatru cala annaas dadka in la asturo oo dadka ceebahooda aan laga baayac mushtarin ayaa ka mid ah laa yasturu cabdun cabdan fi dunya ilaa satarahu allahu yowma alqiyaama qof qof ma asturo adduunka hadduu asturo ilaahay baa aakhira asturaya subxaana wa tacaala dadka qaar baa waxay dhaqan u tahay dadka ceebihiisa inuu ka shaqeeyaba hebel ma taqaana hebel wuxuu sameeyey heblaay ma wax kale ka shaqayn maayo soomaalida waxay tiraa isuma jeedaa islaan laayey isaga isma arko ummadna ma reebinba haddii isaga la waraysto ama laga warramana xaaladihiisu khatar bay ahaan lahayd qofka qof muslim ceebihiisa dabagelaya ilaahay baa intuu adna taada dabagalo aqalkaaga gudihiisa kugu ceebanaya suuqaiyo bannaanka intaan la gaadhinba maxaa marka adiga dadkan muslimiinta ilaahay abuurtay horta dadyo muslimiinta mid inaynu fahno waa shay muhiima ah. dadkan muslimkee alla abuurtay ee arladan dusheeda jooga war waxaad isweydiisaa adigu maadan abuuran ilaahay baa abuurtoo ifka keenay mana arsaaqdid adigu ilaahay baa rasiqiisay cunaan korkaaga kuma socdaana dusha kaama saarna dhulkaa ilaahay bay maxaan ku idhaahdaa dul saaran yihiinoo ku nool yihiin oo ka shaqaysan risiqooda kala soo baxaan maxaa adiga dadka muslimiinta kugu saliday marka ma iska dhaaftid soomaalidu wuxuu kuleeyay aniga hebel qofka la yidhaahdo jinkaygaa necib buu kuleeyay war jinkan baata dadka ugu diraya waa maxay qof dhiig iyo dhaqaale midna dhiig iyo dhaqan kaaga maqnayn buu kuleeyay hebel aniga waa ka dhex arkani oo muxuu kugu sameeyey waaba iska nacibahaba oo maxaad ku nacibtuu ku yeele ma dhiig buu ku kaa gale ma dhaqankaagu waxyeele maya niyo soo qofaa iska nacda ma jiro ha waa iska nacay buu kuleeyay ajaaib waa isumajeedaa islaan laayay maxaad ku nici isweydiiyo maadaa abuurtay maadaa arsaaqa ma korkaaguu saaran yahay ma risiqaaguu cunaa dhulka ilahay buu ku socdaa ilaahay ummadiisa u nabadgeli afkaaga iyo adinkaaga ummadaa muslimkaa ka nabadgasho hal qaacidana waan kuu sheegaya weligaa haddaa rabta badbaadi qaacidada qaado qof muslim ah haddii aadan talo wanaagsan oo adduunkiisa uu ku meelmaraya aadan u sheegayn tamaraad ku dhaanto oo dhaqaalo ahna aadan siinaynin nabad afkaaga iyo adinkaaga ka nabadgalo waxba tari maysa soo maaha af iyo maal wax ma ka taraysa maya nabadgelyo sii marka dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo sharaftiisa iyo dadkiisa iyo dunyadiisa u nabadgeli ha kaa nabadgalo ersaaq kaa marraba adiga albaabkaaga soo garaaci maayo subax walba ka ilaahay buu garaacaya ilaahay baa siinaya wax subxaana wa tacaala dadka muslimku hadday saa fahmi lahaayeen mud waa kale nabadgeli lahayd laakiin soomaali baan nahayo inagaa innagaa kabaheenna iscunayna iscalaashanayna waxaan hore ugu marlaana waxaas wey waxaa ka mid a ah abwaabta khayrka silat raxim riximka xidhiidhintiisa fuqahadu marka ka hadlaya waxay riximku waa saddex qaybood oo rixim ah baa jira oo dad aad rixim tihiin oo caam ah quwa qofka riximka caamka ahi waa qofka mu'minka ahe iimaanku idinka dhexeeya gacal baa tihiin walaala ah gacalnimada walaalnimada ah ayaa waxay keenaysaa rixim tihiin iminka masaajika waynu ku tukannaa dad baa kacayoo baahanoo imanayoo dawarsanayao wax weydiisanaya dadkani maxay u imanayaan meesha riximnimo diimeed baa naga dhexaysa fahan riximnimo diimeed iyo iimaan baa naga dhexeeya rixim caama kaa la yidhaahdaa riximkaas waxaa jira rixim kaloo ku xigo oo waxaa la yidhaahdaa rixim khaas ah riximka khaaska ahna waa qofkaad qaraabada tihiin ama xagga hooyuu ka soo jeedaa ama xaggan kale ayuu ka soo jeedaa riximka kale waxa weeye waa rixim qariib ah qariib baa loo jeeda mid kugu dhow baa loo jeedaa waa qofkaan muslimka ahayn ee gaalkii ah ama deris baatiin ama shaqaa ka wada shaqaysan xuquuqbaa idinka dhacaysa xuquuqda in la ilaaliyo diintu waxyaabay u timi bay ka mid tahy rasulka sal lay slm wuxuu le alraximu mucallaqatun bilcarshi maalinta riximku carshiguu saa u haystaa ay ku dhegan tahay markaase maxay leedahay ilaahu qofkii i xidhiidhiye xidhiidhi qofkii gooyana ilaahayow goo marka riximkoo la xidhiiriyo rasulku xu sl alay qofka raba ama jecel ama ku farxaya in cimrigiisa ilaahay u dheereeyo u barakeeyo arsaaqdana alla u waasiciyo qaraabada ha xidhiiriya buu nebigu yiri alai slat waa laba shayo aan rabnaba hore inaan u dhimanana ma rabno inaan sii joogno rabnaa xoolo badan inaan helnana waa rabnaa soo maha haddee see ku helaysaa qaraabada xidhiiri waxsii risiqana waa kuu barakoobayaa xaggan kalena cimriga waa kuu barakoobaya waxaa ka mid a ah xusnu lkhuluq albawaabta khayrka ah akhlaaqda wanaagsan baa ka mid ah maxaan ku idhahdaa akhlaaqda wanaagsan rasuulka markii la weydiiyey sal allahu alay wasalam dadka maxaa ugu fara badan oo ay jannada ku galaan wuxuu rasuulku ku jawaabay taqwa allaahi wa xusnu lkhuluq alla ka cabsi iyo akhlaaq wanaag buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam wuu ku ducaysan jiray allah ilaah waxaan ku weydiisanayaa inaad akhlaaqdeeda mid wanaagsan ka dhigto akhlaaqda wanaagsan baan ku weydiisanayaa iyo wixii ii dhoweynaya akhlaaqda xun baan ilaah kaa migan galaya buu nebigu ohan jir sal alay slam waxaa ka mid ah abwaabta khayrka iyo ajarka lagu helo runtaa ka mid ah runtaa ka mid ah asidqu tunja sidqu waa badbaado weeyaan sidqiga natiijada laga helo waa badbaado calaykum bisidq faina sidqa yahdi ila albir waina albira yahdi ila aljanna waa runta ogaadoo laazima runtuu qofka wanaagoo dhan bay ku hanuunisaa wanaaggana qofka jannuu ku hanuuniyaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam si sariican ugu dulmaraya waqhtigaa iska dhow waxaa ka mid a ah kadmu lkhayr cadhada oo qofka uu qariyo cadhadaada markaad qof ka cadhootid inaa iska liqdid oo iska saamaxdid abwaabta khayrkay ka mid tahay laakiin soomaalidu maxay tidhahdaa war qofka waa isku gubaabinayan war iska dhici baa laleeyahy uurka hooyadaa markaa jirtay meel lagugu ciile adduunka maxaa isugu ciilisa ninka iska dhici baa laleeyahy shan ninkaanay kaa reebin sharci shan farood ninkaanay kaa reebin bay idhahan sharci kaama reebo waa ummad wada dagaal socota ah saamaxaad iyo cafis iyo dhimrin iyo waa ku yeertahay marka inaad adoo qof ka cadhooday ama uu kaa cadhaysiiyey ka aadgudan karaa ficil iyo qowlba inaad iska saamaxdo faraha ka qaadid cadhadaadii liqdid waxay ka mid tahay abwaabta khayrka ka mid tahy man kadama haydan wa qaadirun calaa an yunafidah qofka cadhadiisa qariya isagoo awooda inuu fuliyo oo qofkii wax u geystay uu ka aadguto dacaahu allaahu calaa ru'uusi alkhalaa'iq dadku markay saa u tuban yihiin maalinta aakhiro halkaasaa ilahay uga dhawaaqaya hebel hebelow baa la odhanaya xataa yukhayirahu min alxuuri alciini maa shaa ilaa ilaahay uu dooransiiyo markaas xurulciinta halkaa tuban ee jannada ka buuxda intaa doonto dooroo dareersaa la odhanaya adiga iyo kuwa fasaxanta haddaa arti boqol kaxayso konton kaxayso labaatan kaxayso waa kuu furantaba abaalgudkaaga waka ada wixii ka gudan karaa qofki inaad marka liqdid oo saamaxdid abaalgudkaa weyn baad ka helaysaa waxaa ka mid ah baabta khayrka kafaarat lmajlis kafaarat lmajlis marka dad inta badan fadhi kudirirka iyo maqaaxyaha ka sheekeeyeenna inagu waddamada qaar aan tegey waxaan ku arkay maqaaxyaha shaha laga cabo kuraasaba maleba taagnima lagaga cabayaa shaha dee soomaali baan nahayoo meelaan fadhiisanno iyo mama jirta miyaan kurmaya shaha taagnima lagu cabaa baa la yidhi waa ummad shaqadoodii dantooda haysata inagu maantoo dhan maqaaxyaa laga sheekaynaya wax inoo ka shaniyo toban wax laga shaqaynayo kulligayn siyaasiyiin baanu nahay bahashaa siyaasaddaa la kala shaandhaynayaayo waa kaaso waa kaas waa laka wada saqiir iyo kabiir islaan iyo oday ta shubaysa islaanta ah iyo kashaha cabaya labadu waa siyaasiyiin waa laga sheekaynaya bahasha mid walba waa la wadaa marka haddaynu fadhiga saa u badsanno rasuulka sal la sl saxaabada wuxuu ku yidhi iska daaya wadada aad fadhiisanaysaan rasuulka ilaahay kama maarmi karna yidhah waa ku sheekaysanaa meesha waa isugu nimaadna haddaydan ka maarmi karayn jidka xaqiisa siiya xaqiisu muxuu yahay bu nebiga sal slam horta indhaha laabaa la yidhi meeshan dumar baa maraya dumar baa maraya weli dadkiina halkan jooga kuwa dayacanoo gaalaahna meesha waa marayaan kuwa eh, basar lahoo muslimiinoo fiicanoo xijaabana meesha waa marayaan soo maha hadda haddaad meesha fadhido indhahaaga laabo ilaali hamoodin kuwan gaalada gaal way haddaad fiirisa micno male isdhihin sheekadaa ma jirto waa islaan haddaad fiirisa gaasha ah khatar wey indhahaaga qalbigaaga ku dhacaya ta muslimkana lama ogola inaad indhahaaga la indhahaaga laab salaantana haddii laydin salaame ka jawaaba buu nebigu le sal alla alih waali wasalam wixii dhibee meesha ka dhacaya waddadana ha laga ilaaliyo ha laga celiyo wanaagana ha la sheega rasuulku leh salawatu ullahi wasalaamu caleyh marka markii meesha la fadhiyo in adkaarta la akhriyaa wanaagsan marka laga kacayo nebigu salawat ulahi wasalaamu alayhi markuu meelkaasoo kale u fadhiisto ka kacayo wuxuu odhan jiray allah subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illaa ant astaqfiruka waatuubu ilayk haddii kale maalinta yowm alqiyaame fadhigaasi waa laguu qorayaa qoobamo ee shallayto ayuu kugu noqon doonaa wixii meeshaa ka dhacay waayo adigu de lama socotid meeshan waxaa ka dhacaya weeyaan nin saxaabi ah wuxuu ku rasuulku ilaahayow innaka lataquulu qawlan maa kunta taquuluhu markaad ka kacayso fadhiyadaad nala fadhido hadalaadan horey u ohan jirin baad hadda tidhaahdaa hadalkaasi muxuu yahay markaasa nebigu sal l sl wuxuu yidhi wa kafaarat lmajlis waxaan idhaahdaa ashhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiruka wa ilayk saasaan idhaahdaa markaa markaa meel fadhiisataan walaalayaal oo cabaar ku shahdaan oo ku sheekaysataan adkaarta wardigana oo udhex raaciya fadhiga intaa fadhidaan markaa kacaysana adkaarta ahriya si aan aakhiro fadhigaa laydin qabsan sabirkaa ka mid iyo dulqaadka abwaabta khayrka sabirku waa saddex nooc guud ahaan kor marka laga eego qofku inuu ilaahay cibaadadiisa ku samro cibaadadu samir bay u baahantah qur-aankaad ka arkaysaa facbudhu wastabir licibaadatihi hal taclamu lahu samiya ilahay muxuu leeyay facbudhu alla caabud markaasa waxaa lagu xidhiidhiye haddana wastabir licibaadatihi ilaahay cibaadadiisa ku samir oo cibaadadu waxay u baahan tahay la qabsasho iyo ku samir qofka iminka salaada bilaabay masaajidka soo gala hore u geli jirin markuu soo galee sunnaystoo salaad tukadoo mid kale uu sugayo shaydaanku wuxuu ka odhanayaa dadko dhan waa ku ogyihin aday ku fiirinayaan marba doc buu fiirinayaayo shaydaanka inla waxaa ugu sheekaynaya soo maydina si kale haddaan idiin fahansiiyo anuu macallin baan ahay neef adhiga haddaad suuqa ka soo iibiso sayladda adhiga lagu gado dee tiinan war uma hayee ta soomaaliya saaladii iyo kaadidii wixii dhan baa yaalla soo kolley sayladii waa isku saylad unbay la tahay markaa neefka halkaa saaladaa iyo kaadidaa iyo waxaa markuu ku dhex jiro waxaa iskaga dhex jiraayo maanta dhan ma qaylinayo markaad neefkii soo iibsato aqalka keento oo aad aqalkii meel ka mida ah ama geed ama daaqad ku xidhid meel shamiindo ahoo sibidh ahoo nadiif ah oo saakaba wax kasta la dhaqayo la masaxayo neefkaasi maantao dhan waa ciiya ah, ah, marba do bu isu dhufanaya marba do bu ma fadhiisanayo ma istaagayo muxuu rabaa u qaylinaya saaladii iyo kaadidii iyo qashinkii buu rabaa soo maa laakiin markuu maalin joogo maalinta dambe oo cawska iyo biyaha diido wuu fadhiisanayaa maalinta dambe qayladuu joojinaya maalinta labaad fadhigu wax ku cunaya maalinta saddexaad waa soo xasilaya maalinta afraad marabi buu noqonaya caadi aqalku la qabsanayaaba mujeeda marka qofku cibaadada samir bay u baahan tahay la qabsi qur-aan ahrika akhriska qiyaamuleylka jamaca ku tukashadiisa masaajidka ku negaanshihiisu waxay u baahan tahay la qabsi in lagu dasbir marka asabru calaa aacati iyo asabru can lmaxaarim waxyaabaha ilaahay kaa xarrimay inaad ka samirtid iyo ka saddexaad oo ah asabru calaa aqdaar illaah ilahay ku sabirtid subxaana wa tacaala culimmadu waxay ka hadleen saddexdaa kee ugu daran baa la yidhi ugu daran qofku inuu xaaraanta ka sabro cibaadada waa ku samri kartaa qadarkana waa ku samri kartaa laakiin shayga ugu daran iimaanka u baahani qofku waa inuu wixii laga xarimay ka sabro u fiirsa qur waxyaabaha mararka qaarkood waxaa dhici karta wixii lagaa xarimay in lagugu soo furo baa dhici karta oo ilaahay ku fiirinayo bal inaa waxaan ku dhex daadatid iyo inaa alla ka cabsatid miaalu dali ilahy qur-aanka wuxuu kuyidhi ya ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda waantum xurum dadka muminiinta ohow ugaadha ha dilina oo ha ugaadhsanina idinkoo xaj xarman oo xujaaj ah ama muctamiriina iska jiraa la yidhi sidii markay arrintii noqotay cumraa loo soo baxay saxaabadu waa soo tageen cumray soo baxeen rasulka ilah sal alay waslam markay madiine ka soo ambabaxeen oo soo baxeen ugaadhii ku jirtay ayda iyo duurka ku jirtay gerigii iyo sagaaradii iyo biciidkii iyo deeradii iyo waa la soo saaray markaasaa fardahoodii iyo awrtoodii basaa u dhex maraysa waa baashii shabaqa loo dhigan jiray maanto dhan lagu maqnaan jiray markaasaa ilaahay wuxuu leey tanaaluhu aydiikum wa rimaaxukum maxaa ka dambeeya liyaclama allaahu man yakhaafuhu bilghayb ugaadhi laydindiida waa tanaa ninkii warankiisa sidaa dhaha waa ku mudi karaa kii aan warankaba la soo bixinee soo qaba is yidhaahdana surkuu soo qaban karaa bahashii maxaa saa loo yeelaya bal ilaahay wuxuu eegayaa qofka ka cabsanaya qofka kale ile horaa laguu yidhi ha ugaarsanay adoo xaaji ah soo maaha ama cumraysanaya marka in qofku uu fahmo waxyaabaha xaaraanta mararka qaarkood waa laguu fudaydinaya adigoo lagu eegaya bal inaa waxaan ku daadatide in kale lagu eegayo waayahay saddexda waxaa u adag maxaarimto muxaramaadkoo laga sabro rasuulku uri sal alla alay waslam maa yusiibu lmuslimu min nasabin walaa wasabin walaa hamin walaa xasanin walaa adan walaa am xata shawkatu yushaakuha ilaa kafara allahu biha min khaaayaah waxa muslimka ku dhacaya qodax muday baa ugu yar xitaa qodax muday musmaar yaroo ku muday bir yaroo ku xagatay wax yaroo qokugaari xitaa hadduu qofku ku samro ilahay dembi dhaaf buu ka siinaya nebigu sal aleh ali waslm waay rasuulku sal la sl isagoo jihaad ku jira buu dhagax farta ku dhuftoo suulkaasaa dhiig ka yimid in anti ilaa usbucin damiiti wa fii sabiili illaahi maa laqiitii buu nabigu lasan wax kalema tihide far dhiig ka yimid baatoo dhagax ku dhacay jidka ilaahay baad ku jirtaaye iska adkayso nebigu leh sal alla alih ali wasalam marka haddii dhagax yar aad intaad darbaysid wax yar ku gaaraan citaa ajar baad ka helaysa abwaabta khayrka waxaa ka mid a biru lwaalidayn labada waalidoo loo ixsaan falo waalidku waa cadiim xaqiisa wa bilwaalidayni ixsaana waalidka uu ixsaanfala alla leeyay subxaanahu wa tacaala alixsaan bilwaalidayn culimmadu waxay ku ururiyeen alixsaanu bilqowl hadalkaaga waalidka inaad ugu ixsaanfasho oo hadal fiican aabbaha iyo hooyadaa hadday joogaan kula hadashid alixsaan bilficl ficilkaaga waalidka inaad ugu ixsaanfasho si wanaagsan ugu khidmayso alixsaan bilmaal maalkaaga waalidka inaad si fiican wax uga siiso marka baabkiisuu leeyay birwaalidaynkuye waxaan ku ururinaynaa qofku haddii uu rabo adduunka nolol fiican inaad ku noolaatid aakhirana meel wacan inaad tegtid waalidkaa u ixsaanfal abwaabta khayrka waxaa ka mid ah in agoomaha iyo garoobbada iyo dadkaan waxba haysanee masaakiinta iyo kuwa goblanka ah ee carruurta aan lahayn iyo in la saacido oo wax la siiyo ayaa ka mid ah assaaci cala alarmala waalmiskiin kalmujaahidi fii sabiili illah qofka macaan yidhahda wakalqaa'imi laa yaftur wakaalsaa'imi laa yuftir wuxuu la mid yahay qofka agoonta iyo masaakiinta iyo dumarka raggu ka dhinteena garoobta ah caawinaya ee wax siinaya qof wuxuu la mid yahay fii sabiili ku jira jihaad oo kale wuxuu la mid yahay qof taagan oo aan salaad u taagan oo aan daalayn ama soomanoo aan afurayn buu la mid yahay bismillahi raxmaan raxiim abwaabta soo ururayna waxaa ka mid a ah abwaabta khayraadka iyo mukafiraadka dunuubta waxaa ka mida ah kafaalatlyatiim in agoonka la kafaalo qaado oo agoonta aabbihiisii uu jeclaabaa ka dhintay aabba ma haysto in marka muslimiintu ay aabba u noqdaan oo maalkooda wax ka siiyaan hadduu baahan yahay la soo dhoweeyo rasuulku sal lay slm ana wakaafilu lyatiimi fi ljannati ka haada aniga iyo qofka agoonka kafaalo qaada jannadu saasoo kalean ku nahay intaa yar fartaasi fartaa ka sarrayso unbaan ka sarreeya nebigu le salawat wasalam al hadiiska bukhaari ninkii saxaabiga ahaa ee nebiga u yimi xadiiska abidardaa uu ku yidhi ma jeceshahay qalbigaagu inuu noqdo qalbi jilicsan muraadkaaga iyo xaajadaada aad hesho ma jeceshay buu nebigu kuri sal lay slam markaasuu yidhi haa waan jecel rasuulka ilaahayo talooyin buu nebigu siiyey marka wuxuu ku yidhi irxam ilyatiima wamsax ra'sahu wa acimhu min acaamik yalin qalbuk wa tudrik xaajatak muujeedaa agoonka u naxariiso madaxana u salaaxo soo dhowee waxaad cunayso wax ka sii qalbigaagu qalbi jilicsan buu noqonayaa muraadkaagana waad helaysaa buu nebigu yuri alayh isalaatu wasalaam waxaa ka mid a waxyaabaha abwaabta khayraadka wayse wayseqabka inuu qofku had iyo gooraale weyse qabo ayaa fiican xitaa aqalkaaga markaad ka soo baxayso weysayso haddaa musqul gashid ka soo baxdid weysayso weysada ma ilaaliyo qof mu'min ahayn buu nebigu yuri calayh isalaatu wasalaam qofka weysaysta ee weysadiisa hagaajiya dembigu waa ka daadanayaa biyuhu raacayaa buu nebigu sal allahu ali wasalam xitaa cidyaha hoostooda baa dembigu ka daadanayaa buu nebigu alayh isalaatu wasalaam ma ujeeda marka man tawada'a fa axsana alwuduu'a qofka weysaystee weysada hagaajiya dabeetana masaajidkii yimaada dadkiioo jamicii tukaday masaajidkii yimaadaoo soo gala rasulku wuxu uhi sal lay slam actaahu allahu mila ajri man sallaaha waxadaraha ilaahay wuxuu siinayaa sida qof ajarkiisii salaadii jamaca la tukaday ajarkiisii oo kale oo xaadiray ayaa la siinayaa maujeedaa laa yunqasu dalika min ajrihi shaya waxba ajirkiisa alle ka nuqsaamin maayo wursuu ku leeyay salawatu llahi wasalaamu caleyh hadii saxiixa weeye abu daawud inasai baa soo saaray waxaa ka mid ah ducada ka dambaysa weysada in la akhriyo ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh allahuma ajcalnii min altawaabiin waajcalnii min almutaahiriin in ducadaana qofku aanu ka tegin abwaabta waxay ka mid tahay khayraadka nasal allah yajcalna min ahli janna waxaa ka mid ah abwaabta khayraadka adinka ayaa ka mid ah qofku inuu adimo adinka waxaa ka horaysa qofku inuu alfaada adinka garanaya ayaa ka horaysa haddii kale qofka af soomaali buu ku adimaya maalinba waxaan maqal nin adimayoo leh ashhadu anna maxamadow rasuulullah marka nabiy maxamed adinkii buu adimaya mogta ashhadu anna maxamadow rasuulullah inuu qof u yeedhay moodaa marka rasuulku taagan inuu yeedhay moodaa ashhadu anna muxammadan rasuulu weeye halkaa fii tanwiin bay leedahay oo marka muxamadan rasuulullah hataa lama dhahay waa qalad ashhadu anna muxammadan rasuulullah weeye adinka saxda marka haddii qofkaanu garanayna soomaalina uu soomaaliyanaya soo maha sa hadda qofka sheegaya ashhadu anna muxamadow rasuulullah inuu u yeeray nabiga kale sal aleh ali wasalam marka waxay ka tahay ducooyinka qofkii yidhaahaa adinka dabadiisa allahuma rabba qaadi dacwati taama wasalaatin qaa'ima aati muxamada alwasiilata walfadiila wadarajata alcaaliya wabcahu maqaama maxmuuda aladii wacadta ajar weyn baa maalinta yom alqiyaama shafaacada nebiguu helaya sal alla aleh ali wasalam bal rasuulka xadiidka anas wuxuu sheegay maalinta aakhiro ilaahay inuu odhan doono khalaa'iqdu markay isu yimaadaan ayna jiraani ayna jiraani meeye dadkii aniga deriska ila ahaa dadkii jiiraankayga ahaa aawey malaaigta ha dhahaysa waa ayo qofka mudan inuu deris kula noqdo adiga ayna cumaaru lmasaajid dadka masaajidda camiri jiray baa rabaa aawey ii soo saara dadkaas baa ilahay leey subxana wa tacaala cumaaru lmasaajid ama tacmiiru lmasjid fuqahadu markay ka hadlayaan waxay leeyihin saddex qodob bay ku ururaysaa bilbinaayi wa bilcilmi wa bilcibaada in dhismo masaajiddii lagu camiro bilbinaa'i dhismo wa bilcilmi cilmi in masaajida lagu camiro khudabta iyo duruusta iyo muxaadaraadka waa cilmi masaajidka lagu camiray iyo wa bilcibaada in lagu camiro tacmiirka masaajidku waa kaas cilmi iyo cibaado iyo dhisid iyo dayactir iyo nadaafad in lagu camiro masaajida waxaa ka mida masaajida dhismahooda waxyaabaha lagu helayo qofkii masaajid ilaahay dartii wax ugu darsadoo dhisaa jannada ilaahay masaajid buu uga dhisaa waxaa ka mida masaajidka oo la aado salaadaha loo baxo waatuu rasuulkulah sal allau alay ali wasalam qofka masaajidka u kallaha ama gelinka dambe aada mar kastoo uu kallaho ama gelin dambe masaajidka u aado martiqaad baa ilaahay jannada ugu diyaarinaya ilahay agtii buu ka casumaya subxaanahu wa tacaala ma ujeedaa nimankii ansaarta ahaaya yidhi rasuulka ilaah aqalada waa naga fog yihiin ma soo dhowaana bani salama salima hee bani salamow halkiina deganaada tallaabadiina waa laydin qorayaa buu nebigu yidhi calayh isalaatu wasalaam waxaa ka mid ah abwaabta khayrka ee wanaagsan ee mukafiraadka cadaygaa ka mid ah inuu qofku cadaydo hadda mashaakilaadka jira waxaa ka mid ah dadka inta qaadka cuntay ilkahooda sarifatay ee qaadka dee ka iibsatay ilkahoodii liqday waa baab gaara iskaba dhig halkan kuwa aan qayilin baa ilkihii ka daadanayaan haddana mushkiladdu maxay tahay mushkiladda haddii lagu soo dhawaado waxaa weeye soomaali baynu nahay waxa aynu cunayno macaankaa u badan cuntadaynu cunno macaan baa u badan qofku wuxuu cadaynayaa subax ka subax buu cadaynayaa maanta oo dhanna waxbuu cunaya waxbuu cabbayaa ilkihii iyo ciridkii iyo wixii baa ku jira subax ka subax saasuu caawana labayo toban toddoba sideed saacood caawa kusii jiifsanaya habeenkii isagoo juus cabbay shaah cabbay wax macaan sii cunay afkii ilkihii carabkii buuxaanbuu ku seexanaya hadhowbaa wixii intay isla xumaadaanba ilkihii ka daadanaya waa inuu qofku cadaydaa salaad kasta la jirkeeda jeebka caday ku wataa waa inuu qofku subixii markuu tooso carabka iyo ilkaha wax dhan cadayda waa in duhurka iyo casarka marka udhexay si fiican ilkaha u cadayda waa inaad habeenkii markaa seexanayso intaadan seexan si fiican carabkaaga ilkahaaga u rumay u nadiifi xitaa bal tijaabiyo marka hadhow salaad subax usoo kacayso afkaaga ur badan ma leh waa nadiifba ila adoo nadiifa seexatay ilkahaagu oo dayactirmaya ilkahani waxyaabaha ugu adag ee lafta ah weeyaan dayactirmaya haddii kale adigoo wiil yar ah baa daamanku ku jabaya ilku kaa daadanaya oon lagu gaadhinba saa islaamu kaa cararayaan dee marka waxaa raba inaad ilkahaaga hagaajisatidoo cadiga ku dadaashid bal rasuulku sal sl wuxuu le haddaanan ummadna dhiba ka baqayn waxaan odhan lahaa salaad kasta markaad tukanaysaan ilkaha cadayga mariya ama mar kastoo aad weysaysataan ilkaha cadayga mariya shaaficiyada waxayba leeyihiin madhabu shaaficiya oo madhabtaynu somalia ku dhaqanta aynu haysanna ay tahay haddii xitaa ramadaantu tahay gelinka hore unbaa la cadayan karaa laakiin gelinka dambe lama cadayan karo xadiidkii daar qudni bay deliishadaan idaa sumtum fastaaku lhadaata walaa tastaaku lcashiya haddaad soontaan oo soon ay tahay gelinka hore cadayda gelinka dambe ha cadaynina xadiidkaasi waa sariixun fi lmas'ala walaakin waa hayru saxiix masalada waa ku cadyahay lakiin saxiix maaha xadiidku si daciifa weeyaan abwaabta khayrka waxaa ka mid a ah salaada subax iyo salaada casar oo jamaca la ilaaliyo labadaa qofkii ilaaliya qabqabow waxaa weeye jannada ilaahay subxaana wa tacaala buu gelaya salaada jumcadaa ka mid ah abwaabta khayraadka ah qofku ganacsi buu ku jiraa shaquu ku jiraa maalinta jimcada walaalayaal maalmaha kale ha idinka socnaato goor hore oo subixii hore afar saac markay tahay masaajidka la soo galo ninka u dambeeya afar saac iyo barba ha soo galo hadduu rabo masaajidka yaan lagaa masaajidka qofkii marka u horeysa yimaada neef gel inuu sadaqaystu lamidi wakhtiga kuxiga qofka yimaada neef lo-ah wakhtiga kuxiga qofka yimaada wanweyn wakhtiga kuxiga qofka yimaada digaagad qofka wakhtiga kuxiga yimaada ukun buu intaasuu la mid yahay marka adiga maalin kasta maxaa xabad u kuna sadaqadeeda kugu soo beegaya hal maalin isbiimeeyo hal sadaqaysoo neef geel ah subax hore masaajidka imow ma ujeedaa ka faa'iidayso malaa'igtu albaabaday taagan tahay dadka soo gelaya magacyadoodii qoraysaa hebel hebel hebel saacaddaasu soo galay haddii mimbarka khadiibku soo fuulo warqadahana way isku laabanayaan buu nebigu yuri sal alla alay wasalam masaajidkana way soo gelayaan khudbaddana way dhegaysanayaan saacadda u dambaysa jimcaha saacatulijaaba ku jirta in laga faa'idaysto asbaabaha khayrkaay ka mid tahay abwaabta khayrka waxaa ka mid ah labiyo toban rakacadood oo sunno ah oo rawaatib ah oo salaadaha shanta ku lifaaqan ama la socda laba salaada subax bay ka horeeyaan afarna duhurka marka la adimaa la tukadaa labalabaa loo tukadaa marka duhurka la tukada kabacdina labaa laga dambaysiiya labana salaada maqrib ka dambeeyaan labana salaada cishay ka dambeeyaan labayo tobankan qofkii tukada ilahay jannada guri buu uga dhisaa buu nebigu yiri sal allahu aleh wasalam raatib baa la yidhahdaa marka hadduu qofku laakiin safro oo musaafir yahay labada subaxa ka horeeya bes abuu tukanayaa inta kale wuu iska daynayaa hadduu rasuulku safrana sal allahu aleh wasalam kama tegi jirin salaadaha sunnooyinka labada salaada subax ka horeeya iyo salaada duxada ah iyo qiyaamulaylka nebigu kama tegi jirin calayhi salaatu wasalaam salaatuleylkaa ka mid ah abwaabta khayrka ayay ka mid tahay oo rasuulku tilmaamay sal allahu caleh wasalam oo qur-aankuna uu tilmaamay in qofku dan baad leedahay baahi adduun baad qabtaa baahi aakhiraad leedahay yaa ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allah wallahu walghaniyu alxamiid salaatuleylku salaadaha shanta ah marka laga yimaado waa salaada ugu fadliga badan in marka habeenkii niska dambe inaad kacdido ilaahay samaaudunyaa markuu la hadlayo addoommihiisa wuxuu odhanayaa man yadcuunii fa astajiiba lah yaa i baryayo aan ajiiba yaa dembi dhaafi weydiisanayo aan dembigiisa dhaafa yaa waxay weydiisanayo aan siiya saacaddaa kac baahi adduun baad leedahay baahi aakhiraad leedahay boqorka gacmaha u hoorso ilaahay bari subxaanahu wa tacaala dantaada u sheego baahidaada u sheego ilaahay waa kugu farxaya waa ku aqbalaya qiyaamu leyli sharafu lmumin qiyaamuleylku waa qofka muminka sharafkiisa xataa culimadu waxay tilmaamaan xadiika ee laga fahmayaa qofka salaatuleylka tukanaya qofka kale isku weji maaha muuqaalkooda midna waa qurxoonyaha waa nuuraya midna waxbaa saaran ka sokeeya oo hurdadiibaa baabi'isay in marka qofku uu allah subxaana wa tacaala xilliga uga cabsado waxaa ka mid ah salliga nebiga caleyh salaatu wasalaam abwaabta khayrka in qofku nebiga aad salligiisa u badiyo salawaatu wasalaamu calayhi nebigu wuxu uhi man sallaa calaya salaatan sala allahu calayhi biha cashara hal mar qofka igu salliya toban jeer baa ilahay ku salliyaa buu nebigu yihi alayh isalaatu wasalaam inaad marka maalintii boqol jeer shan boqol kun jeer intaad ku sallin karta nebiga ku salli sala aleh wasalam waxaan garanayaa nin odayahoo eh, hadda waa dhinta alla naxariistee neefta xanuunka la yidhahduu qabay sanawaad aad u badan aad buu ugu tabcaami jiray neeftii baa alla ka kaxeeyey markaas waxaan ku yidhi neeftii ku dhibi jirtay ilaa markii aan qaan gaaray ilaa anuu nin weyna neeftii wuu qabay muddo danbaa ilaahay ka kaxeeyey subxaanahu watacaala neeftii maxaa ilaahay kaaga kaxeeyey markaasuu gacanta isoo qabto kaala inaa kuu sheegaye adeero wuxuu yidhi salaadda maqrib markaan tukado ilaa salaada cishe inta udhaxaysa cidna lama hadlo meel baan fadhiistaa kun jeer baa nebiga ku salliya calayhi salaatu wasalaam markaasaa ilaahow neefta iga kaxee baan idhaahdaa ilaahay neefta waa iga kaxeeyey buuri ninkan sheekhe aad taqaanaanee saalix almakaamisi la yidhaahdo masaajidka quba imaamka ka ah waacidka ah sheekha ah mufasirka ah waa dhaweed waa la qalay dhakhtar baa la dhigay markii dhakhtarkii caloosha laga yar dhakhtarkii baa la dhigay markii siriirtii lasoo seexiyey qofka tuubooyin baa la geliyaa dhiigga iyo dheecaankii ka saara marka ugu horraysa la qalo tuubooyinkiibaa caloosha ka qaada waa dhiig iyo dheecaanka isagaa ka sheekaynaya aan ka dhegaysta markaasaa dhakhtarkii baa loo sheegay dumarkii mumridaadka ama narsiska u sheegeenoo yidhaahdeen tuubooyinkii ma soo qaadayan dhiig iyo wixii daktarkii wuxuu yidhi camaliyadii dib loogu celinaya wuxuu yidhi gabadh ka mid ahayd gabdhihii waadhka ka shaqaynaysay dhakhtarka ka shaqaynaysay baa soo agmartayoo waxay tidhi salli cala rasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuulka salligiisa badi nabiga aada ugu salli sal alih wasalam wallaahi markay iga tagtay buu yidhi oo dhakhtarkii lagu maqnaa daqiiqaduu iga soo raagay dhowr iyo toban daqiiqo labaatameeyo markii uu soo noqday mase tuubooyinkiiba saasay usii daynayaan dhicaankii dhiiggii iyo wixii baa wadaanba marka qofba qofku ka salli badan yahay nebiga waa loo geynaya hebel hebel hebel rasuulka ilaahayow intaasoo jeer buu kugu soo salliyey baa la dhahayaa salawatu llahi waslamu caleyh soo ayaan darra ma aha afar labaatan saac oan warkaaga la qaadinba oo nebigaadan ku sallin sal allah aleh waali wasalam faa'iida laga helaya waxaa ka mida ah, nebigu tilmaamay man sallaa calaya salaatan waaxida toban jeer baa alla ku salliya waxutaa canhu cashra khati'aat toban dembina ilaahay waa kaga daadiya waruficat lahu cashru darajaat toban darajana ilaahay waa siiyaa subxaanahu wa tacaala soomkaa ka mid ah maalmihiisa kala duwan soomka eh, sunnaha ah saddex bishiiba saddex maalmood in laga soomo ramadaanta soonkeeda abwaabta khayr ka mida lixda cishe shawaalka ka mid a soomka carafaa ka mida yoomu caashuura soonkeeda ka mida qofka sooman afurintiisa ka mida habeen leytulqadarkoo la tukadaa ka mida habeenkay ku jirto sadaqada iyo waxbixinta iyo deeqdaa ka mid ah oo rasuulku sal alay waslam wuxuu ohan jiray asadaqatu tudfiu lkhaiia sadaqadu gefka iyo dembiga qofka ka dhacay way demisaa kamaa tudfiu lmaa annaar sida dabku biyaha u demiyoo kale asma markuu la hadlayay wuxuu ku yidhi yaa asma laa tuuki fa yuki llaaha calayk weelkaaga deeqda iyo sadaqada iyo waxbixinta ha ka afxidhin yaa ilaahay deeqdiisa kaa afxidhin soomaalidu waxay ku maamaada nin baa jiri jiray la yidhaahdo faarax been tirsade faarax been tirsade maqaana sheekadiisa maqasheene mala hadda meelahan af soomaaliga waaba ku cihiir baan u malaynayaa ninkaasi xoogaa lacaguu shaqaysta fiican kalkuleetar buu soo qaatay xisaabuu isku dhufsaday wuxuu yidhi maxaad noolaan kartaa toddobaatan sannadood baad noolaan kartaa khalaas toddobaatankaagaas sannadood intan waa kugu filanta yaryarayso dhayligaagii fuurkaaga waa kugu filanta yaryarayso intiisiiba isku farsamaystay toddobaatankiina waa dhammaaday lacagtiina waa dhammaatay welina waa noolyahay qofuu waxsiiyana hade ma jirto waa nin laisla yaqaan buu ahaa maalinta dambe aqalada albaabkooda garaaci jirayo kubkubkub markuusiiy waa kuma waa faarax been tirsade wadhiibu dhihi jiray waa ninka beenta tirsadae ma ujeedaa mid kalena waxaa la odhan jiray eh, hebel frendis hebel frend baa la odhan jiray wadamadaas gaaladu ku korayo qof kasta wuxuu odhan jiray walaalkii xitaa in mid kasta frend buu odhan jiray dadka frend baa nahay buu dhihi jiray subixii dambe shilinkiis isku filnay siin jirin cidna waxma siin jirin aniga cidna xooga baan kaygaan cunayaa buu dhihi jiray oo cidna xuma siinay subaxii doo maqaaxi yimid oo ka shaha aroorti waxaan idiin sheegaya bari friendis waxaan idiin sheegayaa friend shaahi saaka iigu dambeeyey waxaan haystay waa wixii ka dambeeya waa dhimanaya anigu aqalkuu tegay wuu isdeldelay xarig buu qoorta gashaday in le iimaankiisii baa inkaari kaga dhacday marka faarax been tirsadeena ha noqoninoo waxaana intaa isku dhufato xisaabo iyo bakhaaradan iyo lacagahan is odhanayn waa ku dhex jiraysaa weligaaye hal mar markab kaa degi karaa aduu rabe sadaqadiiyo deeqdiiyo waxbixinta in lagu dadaalo waa asbaabaha muhimka ah ee qofku ku hagaagayo waxaa ka mid a waa fara badan yihiin wakhtigaa igu yaro cidhiidh ah inta aan ku daayo intaan mawduuci ku talagalay wakhtigaa ii saamixi waayey ilahay waxaan ka baryaynaa inuu naga dhigo min aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsanah rabbana aatina fi dunya xasana fi alaakhirati xasana waqina cadaaba annar wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin